tahay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisitay gelingelin ka dar kulan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa habeen khamiisa soo gelayso taariikh waxay ku beegantahay tahay toddobiy labaatanka disembar labaatan labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay qaraxyada maalmihii u dambeeyey lala beegsanaya shirkadda isgaarsiinta hormuud isagoo sheegay in gacanta lagu haya dad looga shaki islamarkaana baaritaan lagu hayo qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona mucaaradka puntland ayaa kalsoonidii waxay kala laabteen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinkai maamulkaasi haddaba maxay arrintaasi ku salaysan tahay hadda sheegasho badanna way jirtaa shaqana way hayaan waxaan ka rajaynaynaa inay dhexdhexaan noqdaan inay dadka u cadaalad guddiga xalinta khilaafaadku iyagu ma keenaan xildhibaanada xildhibaanada beelaha keensada qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka gobolka banaadir oo shanay gacanta ku soo dhigeen rag lacag badan ka qaadaya bajaajleyda ka howlgala magaalada tan muqdisho ee caasimada soomaaliya qodobadaasi qodobo kale barnaamijkii sanadkan sii dhammaanaya xubintii kalamaan ayaad barnaamijka xog waraysi ku dhegeysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada talaxumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho maalkishu qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimo iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruura nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahay noo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahay noo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahay noo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahay noo wanaajo jirto khalkhalka iyo khilaafka allah naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka dheer guriguri ku duway lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira tegay gigya waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xog wareysi ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qeybgelayay madal ay su-aalo ku weydiinayeen shacabka soomaaliyeed taasi oo ku saabsan xaaladda dalka iyo cunuqabateyntii dhinaca hubka ee soomaaliya laga qaaday barnaamijkaas oo la yihahda member siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qaybgelay su-aale ayaana madaxweynaha lagu weydiinay madaxweyne xasan maxamuud ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay qaraxyada maalmihii u dambeeyay shirkadda isgaarsiinta hormuud lala beegsanayay xarumaheeda iyo gaadiidkeeda kala duwan inay baarlamaanka federaalk soomaaliya oo fadhiya ay weeraraan ay galaan madaxtooyada jamhuuriyadda inay soo galaan oo aniga oo madaxweynaha eh, kii khawaarijkii ugu dambeeyey meel boqol mitir ii jirta lagu dilay oo lagu joojiyey oo hadafkoodu ahay inay madaxweynaha dilaan dalka ay qaribaan baarlamaanka soomaaliya galeen maxkamaday galeen intay galeen maanta xaajooyinkaas waa qariib waa soo dhammaadeen ma jiraan waa run shirkadda hormuud waa la taargetgarayn nimankaani sidoodaba soomaaliya wixii dan u ahoo dhamay taargetgaraynayaan ama brivate ahaw ama xukuumad ahaw ama shaksi eh, siyaasi ahoo caam ahoo la yaqaano ahaw ama qof businessman ahoo qofkas wanaagay la diriirsan yihiin waa colka wanaagga waa nimankaan shirkadda hormuud shirkad soomaaliyeed oo sidaa u tilmaantay intaasoo kun qos qof oo soomaaliya qoysas soomaaliyeed ay ku wada nool yihiin adeeg muxuu ahay nadiif dalka keentay in hadaf laga dhigto oo adeeggii la burburiyo oo dadkii adeeggaas u adeegayay muxuu ahay jidka lagu ugaarsado la dilo oo dembi ay leeyahay ayadoo jirin dee cadaawad ay colka ee nimankan qabaanay ka mid tahay waa ka xunnahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego dowladdu kamayn dhalaa dad badanaa u xirxiran arrimahaas oo baaritaan ugu socdaa dad badanaa u xirxiran lasoo qabtay baaritaan uu ku socdaa oo la baarayaa oo la ogaanayaa ood maqli doontaanna iyadoo laleeyahay qaraxi saas ahay oo lala beegsaday injineeradii hormuud ama muxuu ahay eh, isgaarsiintii taawarkii isgaarsiinta iyo wax lamida ah. ayadoo maalin maalmaha ka mida ah maxkamadda eh, la hortaagan yahay waad arki doontaan marka waa qof kastoo soomaali oo cadowga uu dhibaateeye waa ka xunnahay shirkadana dadka dhibaatada ay kasoo gaartay ka mid taha insha allah waana laga gudbaya waxaan rabaa fursad wey inaan ka mahad celiyo hormuud salaama foundation sideedana uguma rabaa inaan ugu mahad celiyo magaca ummadda soomaaliyeed dadaalka dadaalka samafalka ay dalka ay ka wadaan oo dabcan hay-ada badanaa jira laakiin ayaga hadda caawa cabdulaahi oday oo meesha u taagan yahay waxaan leeyahay foundationkaaga aad iyo aad u mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya muxaradka puntland ayaa kalsoonidii kala noqday guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka puntland taasoo ay sheegeen in ay walaac badan ka muujinayaan shir jireed ay ku qabteen garow ayay arrimahaasi kaga hadleen haddaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey xildhibaan hore saleebaan faarax khaliif oo ka mid ah siyaasiyiinta puntland waxa uu ka warramay sida xal looga gaari karo goaanka aanka ka soo baxay xubnaha mucaaradka iyo sidoo kaletaba shaqada ay qabanayaan gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka puntland eh, waa mahadsantiin radio kulmiye iyo dhegeystayaashiisaba eh, waxa weeye waa run waxaa lagu jiraa wakti xasaasi ah oo xilli doorasho ah mm, marxalada xulista xildhibaanada lagu jira muddo kooban ka dhiman tahay shaacintii soddon iyo bisha meeraha saasdiin la shaaciyo insha allah eh, kowda bisha xildhibaanada la dhaariyo xataa gudoonka la doorto sideeda bisha januaryna madaxweynaha la doorto marka horta marxaladaasaa lagu jira xasaasiga ah. waa run guddiga xalinta khilaafaadka oo ay shaqeynayaan cabasho iyo hadda sheegasho badanna way jirtaa shaqana way hayaan waxaan ta rajeynaynaa inay dhexdhexaan noqdaan inay dadka u cadaalad qabaan guddiga xalinta khilaafaadku iyagu ma keenaan xildhibaanada xildhibaanada beelaha keensada keliya waxa iyagu kursigii khilaaf ku jira bay waxay raacaan kursigii saxda ahaa ee beeshu sida saxdaa ah usoo dooratay bay harraaci u maraan oo saa u saxaan marka waxyaalo waaweyn maaha waxaan rajaynayaa in doorashadu socoto hagad ku iman si nabadana ay ku dhacdo waayahay maalinba maalin ka dambeeya xubnaha kala duwan ee mucaaradka shirar ayay qabanayaan waxyaabo badan ay ka hadlaan ku saleysan doorashooyinka qaabkay u socotay iyo saluug ku saabsan arrintaa sidee looga gudbi karaa isleeda waxaan rajaynayaa jalaalaha inay saham gaaraan madaxweynuhu inuu soo dego mucaaradka la kulmo musharaxiinta la kulmo kalsooni iskeliyaan si kalsooni ku jirtana u tartamaan waa arrin yar oo farsamo ahaan laraba madaxweynuhu inuu kalsooni abuur sameeyo wax weyn oo hadda mushkilada maaha kalsoonida madaxweynaha uu mucaaradka siinayo ee u dhiban maxay tahay isleeda dabcan madaxweynaha iyo musharaxiintu inay wada fadhiistaan waxyaalihii meelaha cabashadu ka jirta isla eegaan si wada jir ana u xalliyaan waa gartay madaxweynaha mar ayuu tanaasulay oo lixdan iyo lixda in dib loogu laabto isagoo qorshihiisu ahaa in la aado doorasho ee qof iyo cod ee dadaalna kusoo bixinaya sida markaas uu sheegay maxay tahay hadda waxyaabaha ku horgudban ee doorashooyinka uu sheegay mm, ah, absolutely waxba kuma horgudban doorashooyinka way socdaan xulista xildhibaanada way socdaan arajada qabashada way socotaa maanta waxaa bilaabatay settinki wax hadda doorashada gudban ma jirto waxyaalaha kontonka la qabana waxaan rajaynaya waxyaala lagu dul shaqeyn karo technical shaqada socota lagu dul shaqayn karo la bixi karo waaye haday jiraan waxyaalaha qaybtan waxyaalaha uba baxanba in kalsooni la iska geliyo waaye gudiga in kalsooni la siiyo iyagana kalsooni inay muujiyaan shaqada ay ku hayaan isimada iyo siyaasiyiintii iyo culimadii iyo dhammaan elidka puntland oo dhanna garow way wada joogaan ishaa lagu wada hayaa shaqada ay hayaana hadda shaqa laga xog mogyaha maaha oo shaqa laga wada warhayo markaas wuxuu ahaa saleebaan faarax khaliif oo ka mid ah siyaasiyiinta puntland sidoo kalena marsoo noqda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka sanadkan sii dhamaan laba kun saddex iyo labaatan qeybtiisii sideedaad kulanti wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qaybtii sideedaad barnaamij gaar oo aan ku eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee si wada jira ah, barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed ir nuur waxaynu ku bilownay labadii nofeembar sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex labaatan go-aano iska soo horjeeda ayaa kasoo kala baxay maamulka puntland iyo ismada dhaqanka maamulkaas kuwaas oo ku saabsan ismarwe ay ka taagan arrimaha doorashada ismada dhaqanka go-aan ay soo saareen xilligaas ayaa waxay ku sheegeen in doorashada aysan dib dambe ugu dhici karin wakhtigeeda sideeda januari lagu qaban doono halka qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulkaas xilligaasna lagu sheegay in doorasho qof iyo cooda keliya ay dhici doonto islamarkaana ay dhinacyadu ay ka go'an tahay inay qabtaan khilaaf ka udhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda puntland ayaana cirka isku sii shareeray isla labadii nofembar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlayay munaasabad lagu taageeray dowladda falastiin laguna cambaaraynayay dagaalka yuhuuddu ay ku qaaday falastiin ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay sidoo kale in lala dagaalamo kooxda al-shabaab culimmadii kasoo qayb gashay munaasabadaas iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee kulankaas ayaa ra-iisul wasaaruhu si wadajira ah waxa ugu baaqay in muhiim ay tahay in loo midoobo dagaalka ka dhan ah kooxda al-shabaab isagoo sheegay meeshii ugu wanaagsaneed inay marayso loona baahan yahay in lasii laba jibaaro dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab labadii nofembar maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan waxa ay ku riday jenaraal sheegu axmed cali ee ilaaladiisa qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaana lagu sheegay in sheegow axmed cali oo ahaa orjoogaha kooxdii ciidamada kula dagaalantay kaaba goday wuxuuna si gaar ah falcelintiisa ugu baxay sakariim maxamed cali oo ka tirsanaa ciidamada amniga sidoo kalena dhaawacay sarkaal xigeen cabdulaahi xuseen cabduqaadir sheegow axmed cali ayaana maxkamadda ku xukuntay magta marxuumka uu dilay magdhowsiinta dhaawac uu geystay iyo toban sano xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda ayaa axmed xasan oo loo yaqaanay abiy axmed wuxuu ku ridday xukun dil toogasho ah sideed iyo toban kalena ayay maxkamadda ku xukuntay mil lix sano oo xabsi ciidan ah afartii nofembar dagaal u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa kumaan doosta danab iyo ciidamo ka tirsan madaxtooyada hirshabeelle ayaa ku dagaalamay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle dagaalkaas ayaa sababay dhimashadii dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa la sheegay maalinka inuu dhaawac soo gaaray sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha baarlamanka maamulka hirshabelle gudoomiyaha baarlamanka hirshabelle maalinka waxa uu sheegay in ciidamada danab ay hor lahaayeen in weerarka markii ugu horreysay iyagu ay qaadeen waxaana xigtay israsaaseyn toosa oo saacada socotay oo dhex martay ciidamada madaxtooyada hirshabeelle iyo kuwa danab shantii nofembar xukuumadda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg a ah. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saale axmed jamac ayaa waxa uu tegay xarunta dhexe ee hay maareynta musiibooyinka waxaana halkaas kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin hay-adda ka tirsan ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu kasoo gaartay taadaha iyo dadka xaaladda ilnino wuxuuna bulshada hal wadaagay saameynta ka dhalatay fatahaadda iyo ka da-a gobolada dalka isagoo sheegay in ay dhintay maalinkaas ku dhowaad toban qofood lixdii nofembar allah u naxariistay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa ku geeriyooday maaray ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka fanaan maxamed xasan barrow oo sidoo kale ka mid ahaa hoboladii waaberi fanaan maxamed xasan barrow ayaa ka mid ahaa fanaaniintii caanka ahayd ee hobolada waaberi fanaanka ayaa muddo la xanuunsanayay xanuun kusoo booday balse ugu dambeyn cisbitaal ku yaala magaalada nairobi ayuu ugu geeriyooday xanuunka sagaalkii nofembar waxaa go-day buundadii baar dheere oo halbowlow ahayd isku socodka degmooyinka gobolka gedo kadib markii ay saameyna ku yeesheen roobka kaga da-ay guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan gobolkaasi gedo buundada ayaa iska celin weysay xajmiga biyaha webiga oo fatahaad sameeyey taas oo sawir guud eh, ka bixisay khatarta ka dhalatay fatahaadda ku dhufatay gobolka gado xilli afar qof ay sida mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado ay xilligaas warbaahinta u sheegeen tobankii nofembar magaalada gurcaal ee gobolka galgaduud allah u naxariistay waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cali huudey oo la dhashay taliyaha saldhigga degmada gurcaal cismaan cali hudey dilkaas ayaa ahaa dil la xiriiray ana qabiil oo horey u dhacay isla degmada gurcaal ee gobolka galgaduud galgaduud ayaana sanadkan sii dhammaanaya ee waxay wajahaysay dilal kala duwan oo siyaabo aana qabiil ah uga dhacay magaalooyin badan oo ka tirsan galgaduud labaiyo tobankii nofeembar maxkamadda ciidamada ayaa xubno ka tirsan maamulka degmada hodan waxay ku riday xubno kala duwan kuwaas oo lagu eedeeyey la shaqeynta kooxda al-shabaab maxkamadda ayaa xilligaas soo saartay xukunka kooxdan ka shaqeynayay degmada hodan oo agaasima waaxiidyo ay ku jiraan cabdulaahi maxamed cusmaan jimcaale oo loo yaqaan macruuf ayay maxkamadda ku xukuntay toban sano xabsi ciidan ah shariif nuur cali oo loo yaqaano shariif ooliyo oo ahaa gudoomiyihii waaxda oktoobar ee degmada hodan waxay maxkamadda ku xukuntay siddeed sano oo xabsi ciidan ah jibriil cabdulaahi cali cadow oo loo yaqaano sheikha waxay maxkamadda ku xukuntay siddeed sano oo xabsi ciidan ah cabdicali cibaar waxay maxkamadda ku xukuntay shan sano oo xabsi ciidan ah canab xuseen cumar fiidow waxay maxkamadda ku xukuntay hal sano oo xabsi ciidan ah afar ka mid a ah kooxdan ayaa iyaguna ahay maxkamadda ay ku xukuntay min saddex sano saddex sano oo xabsi ku-xeen ah xubnaha maxkamadda ay xukuntay maalintaas ayaa waxa ay ahaayeen mas-uuliyiin maamulka howdan ka tirsan hase yeeshee si hoose ula shaqaynayay kooxda al-shabaab lix iyo tobankii nofembar waxaa go-day buundada degmada boordhow ee gobolka gedo kagadaal markii roob xoogan uu ka daayay gobolkaas kadibna biyaha webiga jubba ah ay ka dulboodeen buundada daadka ka dhashay roobka xoogan ee ka da-ay gobolka gedo iyo fatahaadda saamaysay ee ka dhalatay webiga juba ah ayaa sababtay in buundadu ay goodo magaalada buurdhubo ayaa wajahday xaalad culus waxaana hakad galagalay socodka dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyadoo korontadu ay ka gooday isgaarsiintuna sidoo kale ay gooday xaaladda magaalada ayaana gashay halis aad u ballaaran kadib markii fatahaada roobka inliino iyo sidoo kale fatahaada webi jubba ah ay saameynta ugu xoogan ku yeesheen magaaladaas toddobiiyo tobankii nofembar muwaadin soomaaliyeed ayaa la sheegay in xaaskiisa uu ku dilay meelo ka mid mida ah dalka turkiga dhacdaan ayaa ka dhacday hotel ku yaala magaalada istanbul ee dalkaas kadib markii nin soomaali ah uu gudaha hotelkaas ku dilay xaaskiisa sida laamaha ammaanka turkiga ee xilligaasi ay sheegeen lamaanahan ayaa la sheegay in dalxiisahaan ay u tageen dalkaas turkiga iyagoo ka yimid dalka ingiriiska booliiska dalka turkiga ayaana gacanta ku dhigay eedeysanaha dilka u geystay xaaskiisa waxayna xilligaasi sheegay in baaritaano ay ku bilaabeen sababta ka dambeysa in ninkan uu xaaskiisa dilo labaatankii nofembar ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu kormeer ku tegey magaalada doolow ee gobolka gadow halkaas oo ay saameyn ku yeelatay fatahaadda ka dhalatay roobabka iyo sidoo kale webiga juba wafdiga uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ka degtay magaaladaas khudbad uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare doolow waxauu xilligaa ku sheegay in tani ay tahay masiibo qaran loona baahan yahay in shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya iyo dhammaanba cid kasta oo la waxsiiyey iyo dunida inteeda kaleba ay gurma deg dega la gaaraan dhammaan shacabka soomaaliyeed ee fatahadu ay ku saamaysay guud ahaan gudaha dalka kow iyo labaatankii nofembar dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dalka laga mamnuucay isticmaalka aalada one exbid kadib kulan ay magaalada muqdisho ay ku yeesheen guddiga qaran ee ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argixisada ayaa dalka laga mamnuucay isticmaalka wax kasta oo qamaar ah sida lagu yiray qoraal xilligaas ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta ee dalka qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in si gaar ah dalka lagu mamnuucay isticmaalka qamaarka wanexbed oo ay sheegeen in lagu dhaco hantida shacabka soomaaliyeed islamarkaana uu ka soo horjeedo diinta dhaqanka iyo shuruucda dalka afar iyo labaatankii nofembar soomaaliya ayaa si rasmi rasmiga ah lagu ogolaaday inay ku biirto dalalka bariga afrika oo ay ku bahoobeen wadamada kale ah kenya uganda d r c congo tanzania burundi ruwanda iyo south sudan waxaana dowladahaasi ku biiray dowladda soomaaliya oo si rasmi ah lagu ogolaaday xilligaas inay ku biirto madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo ka hadlay madasha ayaa yidhi sida tan maanta waxaan furnay bog cusub oo ka mid ah taariikhda soomaaliya waxaa sharaf weyn ii ah inaan idin hor istaago inagoo si rasmi ah uga mid noqonayna xubnaha dalladda bariga bulshada afrika madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in tan dadaal xoogan lagu soo hooyey loona baahan yahay in soomaaliya dadaalada ay bixinayso ay kasii dheerayso halka ay joogto isla afar labaatankii nofembar waxaa go'day buundadii degmada bu'aal ah ee xarunta gobolka jubbada dhexe kadib markii ay saameeyeen fatahaadda webiga jubba iyo roobka ka da-ay magaaladaas degmada bu-aale waxaa gacanta ku haya oo maamulaha kooxda al-shabaab iyo socodka gaadiidka iyo dadka shacabka ah ayaan xilligaas hakad galay maadaama buundadii ay gooday day waxaana aad u yareed in la helo xogta khasaaraha ka dhashay halkaas maadaama ay maamulaan shan iyo labaatankii nofembar waxaa furmay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya xilli ay jirtay guux siyaasadeed iyo hadalayn xoogan oo ku aadan wax kabeddelka dastuurka ku-meelgaarka ah, kuwaas oo mucaaradka soomaaliya ay ka biyadiidan yihiin dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuudna lagu xantay inay donaynayso in dastuurka ay wax ka badasho si ay u kororsato muddada ay joogto xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa baarlamaanka hortiisa maalinka khudbad ka jeediyey isagoo ka hadlay wixii u qabsoomay dowladda soomaaliya muddadii uu ku fadhiyey kursiga labaatankii nofembar wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas waxaa ku soo dhaweeyey madaxweyne axmed madoobe ujeedka safarka ee xilligaas ra-isul wasaare xamse cabdi ayaa ahaa u xaaladaha bini ee ka dhalatay daadadka eliino oo saameyn xoogan ku yeeshay deegaanada maamulkaas jubbaland iyo dardargelinta dagaalka wejigiisa labaad ee kooxda looga saarayo deegaanada maamulkaas siddeed labaatankii nofembar ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda ayaa weerar waxay ka fuliyeen bariga gobolka galguduud waxayna ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa meel ka mida ah gobolkaas saraakiisha ciidamada ayaa xilligaasi sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameysaday xubno ka tirsan al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaanka ceel cali xasan cali oo dhanka koonfur kaga beegan magaalada budbud ee bariga gobolka galgaduud ciidamada dawladda ayaa xilligaasi ku guuleystay inay la wareegaan xarumihii al-shabaab islamarkaana howlgalkaas waxaa lagu dilay lix ka ah al-shabaab waxaana sidoo kale lagala wareegay maalinkaasi kooxda al-shabaab hub iyo saanad xooggan saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya xilligaas ay ku siisiqayaan deegaan hor leh oo ka tirsan qaybo ka mid ah gobolada mudug iyo galgaduud kowdii diseembar sanadkan sii dhammaanaya maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay arinta ku saabsan kaamirooyinka qarsoon ee lagu dhejiyey goobaha ganacsiga magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa xilligaasi sheegay in arrintaas ay ka qayb qaadanayso sugidda amniga islamarkaana looga golleeyahay dabaga in lagu sameeyo faalalka amni darro ee ka dhaca islamarkaana afhayeenka gobolka uu sheegay in arrinkaas culays weyn ay kala kulmi karaan ganacsada magaalada muqdisho maleeshiyada al-shabaab ayaa dhankooda beegsi ku bilaabay goobaha ganacsi ee fuliyey amarka dowladda ee ahaa in kamerooyin ay ku xirtaan goobahooda ganacsi si looga hortago falalka amni darre ee kooxda ay ka geysan karto magaalada muqdisho isla kowdii diseembar bartamaha gobolka hiiraan ee magaalada halgan waxaa ka dhacay qarax xoogan qaraxan oo ahaa nuuca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxauu ka dhacay maqaaxi ku taalla bartamaha magaalada halgan gaar ahaan suuqa jaadka ah ee magaaladaas inta la xaqiijiyay xilligaasi qaraxaasi waxaa ku geeriyooday nin oday ah oo lagu magacaabi jiray muumin rooti halka ay ku dhaawacmeen laba ruux oo kale isla koodii diseembar sanadkan sii dhammaanaya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa u codeeyey in cunaqabateynta hubka laga qaado soomaaliya codeyn loo qaaday ayaa afar iyo toban xubnood oo ka mid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa u codeeyey cunaqabateynta ayaana dalkeena la saaray kadib dagaalkii sokeeye uu bilaabday bishii janaayo adii madaxa dalka soo maray ayaana ololo badan ugu jiray in dalka laga qaado cunaqabataynta hubka madaxda ugu tiraysa dowladda soomaaliya ayaana hasweyn u soo dhoweeyey go-aankii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobey ee loogu codeeyay in cunaqabataynta hubka laga qaado soomaaliya siyaasiyiin badan ayaana dhankooda hasweyn u soo dhoweeyey labadii disembar war-saxaafeed ka soo baxay somalilan ayaa laga soo horjeestay cunaqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya war-saxaafadeed xilligaasi ka soo baxay somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan ay si xoogan uga walaacsan tahay islamarkaana si weyn ay uga soo horjeedo cunaqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya taasoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku soo saareen qaraar tirsigiisu u ahaa toddoba ee sanadkii kun sagaal boqol war qoraal oo ka soo baxay somalilan ayaa waxaa lagu yidhi waxaanu aaminsanahay in qaadista cunaqabataynta hubka ay halis ku tahay mandiqada geeska afrika iyo guud ahaan caalamka dagaaladii arxandarada ahaa ee dowladii dhexe soomaaliya ay ku qaaday dadka reer somalilan islamarkaana ay ku lahaysay ayaa layidhi in ka badan laba boqol kun oo qof oo muwaadiniin reer somalilanah waxay si weyn inoo xasuusinaysaa khatarta hub si fudud loo helo ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay somalilan saddexdii diseembar dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku aruursanayay deegaanka bacaad oo siddeed kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta deegaanka halgan ee gobolka hiiraan dowladda ayaa waxay xilligaas sheegtay in ka badan lixdan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay howlgalkaasi duqeynta ay halgan ka dhacay isagoo kan lagu baabi'iyey saanad ciidan oo ay wateen maleeshiyada al-shabaab howlgalka dowladdu waxay sheegtay xilligaas inay iska kaashadeen ciidanka dowladda iyo saaxiibada caalamka afartii disembar allah u naxariistay ibraahim cabdiraxmaan cabdi oo ka mid ahaa ganacsada caanka ka ahaa magaalada boosaaso kana soo jeeday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari xilli uu ka soo baxay masaajid uu kusoo dukaday salaada subax oo ku yaala magaaladaas ganacsadaha la dilay ayaa la sheegay inuu madax u ahaa bulshada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku sugan gobolka bari kooxaha dalka geystay ayaa durbadiiba ka baxsaday goobta ganacsadahaasi ay ku dileen lixdii diseembar allah u naxariistay sanadkan sii dhammaanaya dalka koonfur afrika waxaa kordhay tirada muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkaas lagu dilay waxaana u dambeeyey ibraahim warsame iyo xiinu xasan cali oo goobtooda shaqada kooxu hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ay ku dileen dhammaadka sanad kasta ayaa waxaa kordha dilalka soomaalida lagu geysanayo dalka koonfur afrika waxaana sanadkan sii dhammaanaya la dilay in ka badan toban ruux oo dhalinyaro soomaaliyeed lixdii disembar madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa si rasmi ah wuxuu ugu dhawaaqay in maamulka puntland dib uu ugu laabanayo doorashada qof iyo codka ah oo muddo madaxweyne siciid dani uu doonayay in maamulka puntland doorashadaasi ay ku soo doorato markii ugu horreysay madaxweyne dani waxa uu sheegay inuu ka xun yahay in go'aankaasi aankaasi uu qaato balse waxa uu sheegay inay qasab tahay iminka lixdan iyo lix xildhibaan oo ay ka kooban tahay puntland ayuu sheegay in lasoo dooran doono iyadoo lagu soo dooran doono habkii hore lagana laabtay doorashadii qof iyo codka ahayd toddobadii disembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey dhalka dadaalada odayaasha dhaqanka puntland ee ku aadanaa qabsoominta doorasho ay heshiiisu ku yihiin dhinacyada siyaasadda iyo go-aanka madaxweynaha puntland ee ahaa in dib loogu laabto hanaankii doorasho ee puntland ka dhici jiray maadaama madaxweynaha maamulka saciid cabdulaahi deni uu dib uga laabtay go'aankiisii ahaa in doorasho qof iyo cod ah deegaanada maamulkaasi ay ka dhacdo madaxweynaha soomaaliya ayaana ku tilmaamay go'aankaas mid markaas guul u ah shacabka puntland tobankii diseembar maleeshiyaad hubeysan ayaa allah u naxariistay gobolka galgaduud waxay ku dileen laba dhallinyaro ah oo walaala aha maleeshiyaadkan hubaysan ayaa dilkan ka geystay inta u dhexaysa ceel dheere iyo sidoo kale magaalada dhuusmareeb labada wiil ee la dilay ayaa walaalaha ah. mid ka mida ah waxauu ahaa macallin halka kan kalena oo ahaa digtoor waxaana lagu kala magacaabi jiray allah u naxariistay macalin liibaan xasan cusmaan iyo sidoo kale doctor axmed xasan cusmaan maleeshiyaadku hubaysan ayaa kolkii ay dilkaasi geysteen isaga baxsaday goobta waxaana dilkaasi lala xiriiriyey aana qabiilo hore uga dhacday gobolka galgaduud saddex iyo tobankii soomaaliya ayaa laga cafiyey deentii lagu lahaa bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa si wajirha ah ugu dhawaaqay in soomaaliya laga cafiyey lacagihii deemaha ahaa ee lagu lahaa dadaalo sannado socday iyo shuruudo badan oo soomaaliya ka soo gudubtay barnaamijka geediga dinacafinta soomaaliya ayaa soo bilowday sanadkii labada kun tobankii waxaana dowladda madaxweyne xasan maxamed ugu dambeyntii u suura gashay in saddex iyo tobankii disembar sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex labaatan si rasmiya ah loogu cafiyey madaxda ugu sareysa ayaana soo dhoweeyey guusha aas taariikhiga ah ee laga gaaray diin cafinta madaxweyne xashin maxmuud ayaa ku tilmaamay guul weyn ay u socotay soomaaliya madax hore iyo siyaasiyiin ayaana dhankooda soo dhoweeyey in deyntii laga cafiyey soomaaliya toban iyo toddobadii disembar ciidamada dowladda soomaaliya ayaa si rasmiya ah waxay ula wareegeen amniga guud ee madaxtooyada kadib lix iyo toban sano oo ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis ay door ku lahaayeen sugidda amniga madaxtooyada iyo baarlamanka dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambeliyey guutada toddobaatan iyo toddobaad ee ciidamada xoogga dalka la wareegidda mas-uuliyadda amniga madaxtooyada dalka waxaana uu tilmaamay in micnaha laga leeyahay tallaabadan ay ka turjumayso dib u soo laabashada cududa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya labaatankii disembar dalka jabuuti waxaa ku geeriyootay allah u naxariistay wasiirkii wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka soomaaliya khadiijo maxamed deeriye khadiijo maxamed deeriye ayaa la socotay wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee dalkaasi jabuuti kaga qayb galay shirka heritage oo looga hadlayay arrimo kala duwan waxaa la sheegay in markaas xanuun kusoo booday islamarkaana halkaas ay ku geeriyootay isbitaal ku yaala allah u naxariistay khadiijo ayaa ku jirtay dowladda soomaaliya ku dhawaad labaatan sano waa ay ahayd xildhibaan xillo kala duwan oo wasiiro dowladihii soomaaliya dalkan ay ka soo qabatay madaxda dalka ayaana ka tacsiiyey geeridida waxaana ahaa ay ku tilmaameen ahayd qof wanaagsan saddexy labaatankii desembar go-aan si rasmi ah uga soo baxay isimada dhaqanka ee c c khaatumo ayaa lagu caddeeyey inaysan soo xuli doonin toban iyo toddoba xildhibaan ee baarlamaanka puntland laga soo dooran jiray deegaanada e c c khaatuma go uu warbaahinta u akhriyay afhayeenka isimada dhaqanka ee c c khaatumo garaad cabdisalaan xasan maxamed ayaa sidoo kale lagu caddeeyey inaysan sii joogi karin toban iyo toddobada xildhibaan ee hadda ka tirsan baarlamaanka puntland oo la baahan yahay in si deg dega ah loogu kala diro golaha ismada dhaqanka e c c ayaa sidoo kale go'aamiyey inaysan cid ka soo jeeda deegaanadooda u tartami karin doorashada soo socoto ee ee madaxweyne ku-xigeenka puntland saddexi labaatankii diseembar dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka daarunimca ee gobolka shabeelada dhexe waxaana dagaalkaas u dhexeeyey maleeshiyada al-shabaab iyo ciidanka dowladda oo garab ka helaya macuusyada deegaanka dagaalka ayaana khasaare iskugu jira dhimashadii dhaawac geystay sida ay saraakiisha xilligaasi warbaahinta sheegeen maleeshiyada al-shabaab ee wararkaas ku soo qaada ayaana lagu jebiyey afariy labaatankii diseembar dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka hoosgarabsanaya iyo al-shabaab ayaa ka dhacay koonfurta gobolka mudug gaar ahaan deegaan lagu magacaabo jahjah ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa xilli barqa ah weerar dhowr jiha ah waxay ku qaadeen kooxda al-shabaab oo ku sugneed aagga jahjeex iyo sidoo kale buuraha deegaanka ee cakoos dagaal saacado badan qaatay ayaa ciidamada dowladda iyo al-shabaab halkaasi ku dhex maray xubno badan oo al-shabaab ayaana halkaasi lagu dilay maalinkaa sida saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay warbaahinta la wadaageen xilliga sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan maamulka galmudug ayaa waxa ay xaqiijiyeen in al-shabaabkii ugu badnaa lagu diray deegaanka jeexjeexa ee koonfurta gobolka mudug wasiirka warfaafinta maamulka galmudug abshir cabdi ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ciidamada isgarabsanaya ee maleeshiyada al-shabaab ay kala wareegeen deegaanka baraag ismaaciil oo muddo badan al-shabaabku ay ku sugnaayeen sidoo kalena waxa uu wasiirka xilligaasi sheegay in ku dhowaad labaatan xubnood ka tirsan al-shabaab halkaas lagu dilay howlgalkana uu sheegay inuu sii socon doono iyadoona al-shabaab kale la wareegay fariisimo dhowr ah dagaalamayaal badanna halkaas loogu dilay guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka gaarka ah oo aan ku eegeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay soomaaliya intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa si wada wadajira barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay cabdinaasir maxamed maxamuud iyo aniga oo ah axmed yar nuur mar kale intaannu barnaamijkan mid lamida ah ku kulmayno haddii ala yidhaahdo ammaana allah hagaag dhegeystayaal intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii dhacdooyinka waxaad degeysanaysaan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna xog waraysi Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay may maqlaysiin doob miyiga ku noolow talan ku akhrinayaa caana gelnin dhammayaa tohoon iga qarsoonayn guurna dhaafi may sida haddaad inan la haasawdo waalidkeedna uu kugu dhibo yarad lagaa qaado adna hawsha gurigiyo dhibkaa lagu naceeyaahe duunyadii la raacshiyo waxaad maal u diratoo dhan qanjo waxaad u dhimatayoo haddii neef yar laga waayo inay yaabis keligeed cuntaa lagu ganaaxaahe qayladhaanna waa lagu gubaayaysan kuu barane hoogtayaa ku jeejiyo markaad eed u laban laabto marmarsiyo iyo jiray qiil ka dhigatae ha ka yeelin dhagarteeda waan kaaga digayaa ilan yabaalba yabaalba yabaalba laba isjecel waaqlo waxaa kaloo la yidhi agebuu yabaa kaga yeerayo uyaahunsan tahay dhigayaa iga yaabise warnimiyow bisli bilaanbeediya ka sheekoye anina bilaanbelelasiyan ka sheekoye eh? haddii isuu waa loo shaahiga karii wayta shoobingali ka goosa siyan midoowata hodhay mayka midooway macaane iya leere maaduursinya ka eraasa malmalalikiin afuufe aan meekalma ka jeeyi karo oo leere war waxaa kaloo la yidhi hooy naag heer beled bilaashwa hooy bariis iyo baasta kariisooy war kalemaanay gob iyo suudaanaad nugu wereeriseen magaalada muqdisho nimankii barnaamij tahay oo gobolkoodu dhacay rafashadii u dambaysay ay marayaan waxayna sameeyeen qori hoobiyo sigista ay qof u soo xambaariyeen dadkii oo salaada subax ku jirana waa ku soo rideen islaam waayeeloo gurigeeda ku dhex weysaysanaysana waxay soo tuureen ay ku dhimitay kadibna waa ku faanayna waxay dhaheen xamaran xabad ka dhex ridnoo dad badanaa ku dhammaynay hadda waad u jeediin iminkii meeshay la marayso war maxaad ula yaabaysiin sow tii la yidhi neef gowracankeeda kama waabto war horaa waxaa loo yidhi ruux haddii la bireeyo la rubsiiyo amla beeralayda ruqruqaansi ma daayee rafadkii u dambeeyey jibaadkii miya warkalamaanay khawaarija oday hadda ka hor su'aal weydiiye wuxuu yidhi anoon hadalka buumbuunis siina badinaynin waxaa jira su'aal bilatay oo baahi loo qabaye bulshadan maxaa idinku haray waa isbarateene war kalemaanay khawaariij kodkoodaa biyo ugu galeene shabeellada dhexe macawuusley howlgal ka fulisay ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen koox shabaaba abwaanguurana waaba kii hadda ka hor yidhi bar markii la dhaawaco barna ay isdhiibaan barna barna gacanta lagu dhigo barna ay dhintaan oo geerida dhadhamiyaan ayagaa isdhiimiye dhegta dhiig ha loo daro war abwaansinguba lou naxariista hadda ka hor waa kii yidhi waxaa la ysku dhaarsaday madayna dhiiran iyo soomaali waxu dhimee dhegtaa dhiiga loo dari warkalamaanay war ma haysaane cabashooyinkii maalmahan bajaajladu maamulka gobolka banaadir ku eedaynayeen ayaa maamulkii gobolku ka jawaabay ma caba karaan canshuurtana waa inay bixiyaan miyay dhaheen oo bajaajlaydu ma ehdiy diidiyey dacwo ka qabaan canshuurta aan bixinno wixii noolagu qabta hanala tusa may dheheen war haddii firigfirigdidhaafu ay tan siyala siinkadareeleeray war gooja caddeeyo gobolka banaadir baa wada hadlaya miyaa la yidhi war weligiin kalemaanay warka waa dhabjitaan sidaad waalan maamulka gobolka banaadir waxay yidhaahdeen bajaajlayda shirkado ganacsiyaa lacag si sharci darraa uga qaadi jiray kuna been abuura jiray maamulka gobolka banaadir waana soo qabannay sharcigaana la horgeynayaa hadda ciddii lacagtaa sharcidarradaa horay looga qaadayna cadaalada heli doontaabay yidhaahdeen warbal kaalaya shirkadan shati haysan sideebay shacabkeenna shilimaad uga qaaday aryaadhaha waxaaba hore loo yidhi shiikh lugeeyow shilinkaygii kugushaay aakhira waaye warwar ma haysaane agaasimaha laanta lixaad ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha soomaaliya u qaabilsan puntland xabsigaa loo taxaabaa la yidhi hayeh asagana musuq maasuq miyaa lagu eedeeyey warma federaalka iyo hooyadii federaalka isku haysta agaasimaha war malaha somalilan la leeyaha lagu tuhmay war madaxweyne dari mucaaradka kala saftay magaciisii waa qaran miyuu yidhi aryaadhaha agaasimaha socdaalka la sheegaayo eh. ma muusuuq maasuuqow gaalo eh. madaxaa loo muurxiraaba eh. ma musuuq maasuuqow gaalo madaxaa loo muurxiraaba war kalamaanay mas-uul waa la xidhaa sharcina waa la marsiyaa intaas keliya uga ekaada ar aan hel mas-uula lihri naftiya waa mas-uul Eh. warkalamaali anugu waxaan la yaabanahay eh. xilligaanoo khawaariijta cadowga ahayd ilaahay dalka intiisa badan ka dulqaaday eh. dadka qabiilqabiil isu dilaaya warkalamaanay markaasoo kale hankoolka galmudug waxau dhihi jiray shabaab iyo waxay taagantaha maanta shacabkii ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaahy waa sheeka baraley aho waxaaba samidee cabdullana yidhi meelaad ka leedahay muraad miyaa laga maqna karaa meelaad ka leedahay muraad miyaa laga maqna kara warna miyaw dadkaha tagabii gabiil nis dilaayang sadiidii duba oo libaagi ang heli oo eri gaduudka nooreeb ka dambena edaaga nooreeb kan saddehayno amiinka isku hooydi le ama nagatay madeeyow taasu waa iska muuqataaho waaba tii hore loo yidhi ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo 네 qarannimadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabanayn war kalamaanay adinkoo iswareerin waxaa la yidhi soomaaliya guddoonkeeda sarow geesinimo qaata garwadeen cadaalada noqdoo magac ku guulaysta danihiinna gaarkaa midnimo oga go'aan qaata gobonnimadu waa horumarkoo garab la siiyaaye u gargaara shacabkaoo bulshada nabadda gaarsiiya duul hadday garaad kaashadaan gaabin mahayaane gacan siiya qarannimada oo wadajirkii gooba guud ahaanna soomaali weyn goob iskugu keena intaad gogol u fidisaan bulshada geed isugu yeera war waxaa kaloo la yidhi guulaysta guulaysta geeshkayagow guulaysta warkalmaanee warka waabadiiseen nin baa waxa uu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad qalbijabka iyo dhaawacyada qalbiga kuu soo gaarayaan mar weliba haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa daacadnimadaada iyo aaminaadda aad qof walba ku aaminto noloshaada mar kale wuxuu yidhi ma kuu sheegaa sababta isaga jari laadahay caadooyinka xunxun sida beenta khiyaanada xanta daawashada aflaanta xunxun iyo waxyaabaha la midka ah haabaa la yidhi mar kale wuxuuna yidhi wax weliba waxay u baahan yihiin go'aan ducayso rabbi tala saaro go'aan adagna ka gaar dhaqan kasta oo aadan ku qanacsanayn mar kale wuxuu yidhi ma idiin sheegaa sababta cabsida iyo welwelka ay weelka kuula tahay haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa xidhiirka adiga iyo allah idinka dhexeeya oo yar ama daciif ah qur-aan akhriskaaga oo aan badnayn iyo istikfaartaadoo yar ee intaasba ku dadaaluu yidhi mar kale wuxuu yidhi ma sheegaa sababta qalbigaaga aad uga saari laadahay qof mar uu xidhiir idinka dhexeeyey oo aad xasuusihiisa qayb ka mid ah ula nooshahay haa markii la yidhi wuxuu yidhi sababtu waxay tahay wax weliba oad qofkaas ku xasuusan lahayd ayaa gacmahaaga ku haysataa sida sawiradiisa iyo xasuusihiisa haddaad rabta inaad haddaad ilowdo iska baabi'i wax weliba aad ku xasuusan karto mar kalu wuxuu yidhi ma sheegaa sababta kaa hortaagan inaad wax horumara nolosha ka samayso haa markii la yidhi wuxuu ku jawaabay waxaa tahay qof aanan garanaynin hadafkiisa iyo halka uu socdo taasna waxay ku diidaysaa inaad horumar la taaban karo nolosha ka samayso hadaf yeesha soomaaliyey buu yidhi xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada magaalada muqdisho sidaas iyo nabadgelyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan